بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وقال النابغة الذبياني فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتع عنك واسعون ninkani waa naabiqata dhubyaani weeyaan waa nin runtii aada iyo aad luqa alcarabiya marka la eego gabaygeegu uu u sahlanaa ayuu ninkani ahaa fa innaka adigu buu yidhi boqorkii nucmaan binulmundir la odhan jirayow ka leyli habeenoo kale ayaa tahay alladii habeenka oo huwa isagu mudrikii iqabanayey oo isoo gaadhayay kolley wain khiltu aban u maleeyo anna almunta'a cararka iyo fogaanshaha canka adiga lagaa fogaadaa waasicun inuu ii ballaadhan yahay aan u maleeye waxaa dhacay gabaygani waa ictidaar waxaa loo yaqaanaa nucmaan bnulmundir waxaa la yidhaahdaa awalu man ansha'a fanna alictidaar baa la ictidaarkaba dadkii koobaadee sameeyey inuu ku jiray ictidaarka shucarada marka la joogo shucaradu shicrigan fanigan ictidaarka la yidhaha raggii ugu horreeyey baa loo arkaa nucmaan binulmundir oo boqor melikulxiira la odhan jiray ah ayaa waxa dhacay beri beryaha ka mida ayuu u yimid ninkan naabiqa ah naabiqana dee waa nin sida magiciisa aad ka dhadhansanayso gabaygu mar qura unuu ka soo butaacay markiisii hore nolol adag buu ku noolaan jiray baa la yidhaahdaa isagoo nin weyna ayuu la xidhiiday dowladda dowladda markuu la xidhiidhay wuxuu noqday nin afka dowladda ku gabiya ama gabayga ku tiriya ayuu noqday isagoo bartiisii jooga oo halkii ka gabyaya oo hanti badan yeeshay ayuu nucmaan maalin kamida maalmaha u yimid oo wuxuu yidhi warnio aniga in badan baad i ammaantay dowladdaydana in badan baad ammaantay xaaskayga maanta ammaan buu yidhi shirkaa xaaskayga ka dhex ammaan waayahay buu yihi xaaskiibuu ammaanay xaaskiisii markuu ammaanayay buu welimana siyaabo badan buu u ammaanay oo meelo badan buu ka ammaanay markaasuu mid boqorka ag fadhiya ayaa boqorka hoos ula hadlay oo wuxuu yidhi wallahi boqorow ninkaasi uu kaa waroon yahay wuu ku yidhi ninka xaaskaaga saa u ammaanaya uu kaa waroon yahay boqorkii intuu xanaaqay ayuu yihi waan dilayaa markaasuu ninkani baxsaday khasaasinadiibuu usoo baxsaday nimankii degenaan jiray ee khasaasinada la odhan jiray ee baxrayn iyo eriyadan markaasuu gabay welibana oo aada iyo aada ugu jees jeesayo nucmaan ayuu tiriyey baxsadkiisii markuu kusoo jiray waa gabayga la yidhaha mulukun wa ikhwaanun idaa maa ataytuhum uxakamu fii amwaalihim wa uqarabu gabayga ayuu tiriyey alla maxaan walaal buu yidhi maxaan boqor leeyahay buu yidhi indhahaba hadday iga qaadaan hantidoodaba aanay ii dhiibaan buu yidhi adoo gabaygii markuu soo wadu khasaasinadii u yimid nimankii baxrayn markuu u yimid ayuu ka waayey hantidii nucmaan uu ka heli jiray markaasuu is yidhi wallaahi nucmaan laguma dhaame eh nucmaan erge u diro ergadii nucmaan gabaygan ayaa ka mid ahaa markaa fa inaka kaleyli aladii huwa mudriki wain khiltu ana almunta'a anka waasicun gabayga ayaa ka mid ahaa kolkaa gabaygani erge ahaan buu ahaayo inuu nucmaan udee iska cafiyo nucmaan ayuu doonayey gabaydheer buu runtii u diray uu leeyahay waxaa tahay cadeed boqorada kalena waa xidig meeshay cadeedi joogto xidig lama arki karo gabaydheer buu u diray fa innaka adigu buu yidhi boqorow ka leyli habeenoo kalaa tahay alladii habeenka oo huwa isagu mudriki iqabanaya habeen iqabanaya oo kollay isoo gaadhaya oo kale ayaa tahay habeen kama dhuuman kartid kamana baxsan kartid adna lagaa dhuuman maayo lagaana baxsan maayo wa in khiltu aban maleeyo ana almunta'a fogaanshaha canka adiga xaggaaga lagaa fogaaday waasicun inuu ii ballaadhan yahay mararka qaar waxaabaan isleeyahay buu yidhi niyo waad ka baxsan kartaa ninkan laakiin waxaan ogaaday inaad habeen tahay oo meeshaan tagaba adiga soo qabanaysid baan ogaaday buu yidhi gabaygani waa gabay runtii aad iyo aad u balaaqo badan buu ahaa waana musaawaad haddii iminka la baadho macnaha uu u jeedo iyo ereyada uu isticmaalay haddii laysku miisaamo way isla egyihiin kolkaa waa musaawaad xaggii balaaqada darafata bnu lcabdi ayaa isna gabaygan kala tiriyey ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي طرفة بن العبد ابن العشرين baa loo yaqaanaa xagga marka gabayaaga carabiga la joogo ibn العشhriin kolkaa darafaa la odhan jirayo dhowr iyo labaatan jirkiibuu ku geeriyooday waa la dilay oo boqor la odhan jiray camar ibnu hindin ayaa dilay oo jaa'ir ahaa ayaa dilay darafan laftiisu aad buu u xikmad badnaa waa ninka hashiisa ka tiriyey dhowr iyo soddon bayd ayuu hasha uu fuulo ka tiriyey uu ku ammaanayo dhowr iyo soddon ammaanood oo hashu ay leedahay waa dhowr iyo soddon fikradood ma aha fikrad qurho la soo celcelinayo iyo iska ammaanuun ma aha waa in ammaantu waxay kusoo baxdaa halkeega markay hesho dhowr iyo soddon fikradood oo geela lagu ammaani karo ayuu dhowr iyo soddon gabay ninkani hashiisa uga tiriyey waa hal hal eh, hal gabay weeyaan kolkaa dalafata bnulcabdi wuu afkululaan jiray waxaa la tilmaamaa walaashii iyo waxa isku dhacay ninkeegii waa sababtii uu ku dhimanayey walaashii iyo ninkii qabay baa isku dhacay walaashii baa soo cadhootay iyadoo ninkeegii ka cadhoonaysa markaasay ku tihi walaal ninkii waanu isdilnay oo saasaa dhacday oo xaasaa dha waxbay ku akriday ma adkaysanine isla markiiba gabay cay ah ayuu tiriyey halkii uu u tirinayo ayo seedigiibuu u tirinayaa gabayga caydaa wuxuu ku soo gunaanaday gabayga seedigay waan aqaanay oo calool buu ahaa buu yidhi waa calool caloolna wixii lagu rido way wayway bislaysaa buu yidhi kolkaa seedigay calool buu ahaayo dee raganimo kale oo ku jirtay anu marka horeba waan aqaanay buu yidhi inuu calool ahaa haddii laga tegi waayo buu yidhi wax ammaanuu leeyahay waa laan yaroo qurux badanoo meel dooxa ka dhex baxday baa la mooda kolkaa muuqaalkiisu uu qurux badnaayo dumarku way ka helaan buu doonaya inuu yidhaah laakiin markaad eegto caqligiisa iyo garaadkiisa iyo fikirkiisa markaaad eegto nin caloola weeyaan bu yidhi ninkaasi dadkii baa wada maqlay gabayga haddana gabadhii iyo ninkii way isku noqdeen gabadhii iyo ninkii halkay soomaalidu ka tidhaahdo maxay odhan jireen walaashaa isku hubtide seedigaha alaysan kolkaa gabadhii iyo ninkii way isku noqdeen markii ay isku noqdeen ayaa dadkii oo dhani gabaygaa aadka u foosha xun aadka u foosha xun ee seedigii uu ku caayay dadkao dhan baa wada yaqaana laakiin dee dadku dad ixtiraamna bay ahaayeeno waxa la waayay nin intuu u tago ama isku diro ah, oo ninkaa gabaygaa ku dul akriya waa la waayay nin kastiba uu ka xishooday gabaygaa may sheegi maayo waxaan ogeyn gabaygaa ninkaa lagu caayay un baan ogeyn dadko kale dhan way ogyihiin maalin maalmaha kamida ah, ayaa boqorkii camar ibnu hindi la odhan jiray iyo ninkan yar ayaa isyaro qabtay isqabasho buuranba maaha ninkanuba wuxuu doonayay loo fulin waaye boqorkii ayuu markaa gabay cay ah oo runtii dee anan anigu aragba wax saa wax u caaya ah. gabay cay ah oon sinaba qofku una afkaa soo marin karaynin waxuu ku caayayo ayuu boqorkii ku caayay dadkii oo dhan baa gabaygii boqorka lagu caayay garanaya ilaa boqorkii mooyaane boqorkuna gabaygaa lagu caayay isna ma hayo wakti dheer bay noloshu sidaa iska ahayd oo boqorkuna gabayga lagu caayay uuna ogeyn dadkuna ay og yihiin darafo seedigii uuna ogeyn gabayga lagu caayay dadkuna ay og yihiin ilaahay baa qadaray maalin maalmaha ka mid a ah inay israacaan darafo iyo boqorkii inay israacaanay uwaadhsi wada tagaan markay uwaadhsi u wada baxeen ayuu boqorkii yidhi aryaahe adigu kaasaa tooganaysaa anna kaasaan tooganayaa boqorku kiisii wuu ku dhuftay darafo seedigiina kiisii wuu la waayey boqorkii baa yidhi warya waxaad samaysaa haddaba kaa anigu aan ku dhufteen dhaawacay kaalay gawrac buu yidhi waa tan jiifte qaatay oo gawrac buu is yidhi ula dhacdhacay ula dhacdhacay ula dhacdhacay waa nin xoog weyn hadda wuu gawrici kari waayey baashii yarayd markaasuu boqorku intuu qosol dhacay ayuu yihi wallaahi seedigaaba ku yaqaanay kolkaa eeg boqorku wuxuu hayaa gabaygii ayo gabaygii darafo uu ku cahayay seedigii seedigiina muxuu hayaa gabaygii boqorka lagu cahayy buu hayaa laakiin midba midka kale uma sheegin dee markuu boqorku ishayn kari waayo yidhi seedigaabaa ku caayay ayuu yaabayo oo seedigay muxuu igu yidhi buu yidhi iska daa bu yidhi waan ka noqdee markaasu intuu qoslay buu yidhi haddaan maanuna ku aqoon gabayguu kugu caaymayaaban maqal u yaabay boqorkiio wuxuu arni kaalayo aynu heshiinhe buu yidhi aynu ku heshiino adna inaad ii sheegta ka laygu caahayey oo dhammaystiran adna inaan kuu sheego ka lagugu caayay oo dhammaystiran hayabay yidhahdeen oo halkiibay isku sheegeen boqorku markaasuu go-aansaday kan yar inuu dilo wuxuu hi kaari waan dilayaa buu wuxuu la tashaday qoladii dawladda kula jirtay la telin jirtay waxay ku yidhaahdeen haddaad kaa yar dido disho mutalamis ka badbaadi maysid waa ka yar abtigii weeyaan mutalamis waa nin toddobaatan jir ah, oo ka yar abti u ah oo maxaanku idhaahdaa gabayaa weyn oo la yaqaano wey mutalamis ka badbaadi maysid wuxuu kugu caayana dee qayrkaabuu kaa reebi buu yidhi iska daa kaa yar haddaan labadaba wada dilo ka warrama buu yidhi ka yar iyo abtigiiba haddaan dilo ka warrama buu yidhi dee waxbaanu ka garanaa bay yidhahdeen wuxuu yihi eegu yeedha labadaba waa loogu yeedhay oo yidhi boqorkii baa idin doonayo jeeg baa loo qoray markaasaa la yidhi meel kasta oo dawladdaasi ay ka taliso hantideeda waad qaadanaysaa haddaad jeeggaa hesho laakiin jeeggii la yaqaani maaha dil baa ku qornaa markay qaateen buu mutalamisla hadlayo markaas yidhi abti waan kaa weynhe buu yidhi ninkan waad cayday abaalkuuma hayo ninkani wuxuu hanti kugu siiyaa meesha ma yaalina waraqahan iska akrino shaabada marka lagu dhufto lagama jeri jirin kii yaraabaa yidha may abti may haddii kolley uu ninkani inuu ina doonayo inuu ina dilo doonayo adiga way dhici kartaa laakiin aniga dhallinyar baan ahay oo fikradayda iyo maskaxdaydu u baahan yahay buu qof soo koraya cidna iskama disho buu abti may ka daa buu yidhi wuu keri yaraa markuu keri waayey baa dhexda iyagoo maraya ayuu mutalamisku arkay farta akriya ilan dadku farta mayna wada akrin jirin ku yaroo farta akriya oo meel miyiya jooga ayuu arkay oo xoolo la jooga kii yaraabu u yeedhay oo markaasu arkaalayga akri waraaqda kii yaraa marna waraaqdunbuu eegaa marna anta almutalamisun bu yidhi hormaadaa mutalamisa haa anaa mutalamisa buu yidhi markaasuu ku yidhi annajaat annajaat waxaa kuu qoran in laydin lagu jarjaro welibana ninkaa barasaabkee laydiin dirayaa uu idin dilo waar nabadgelyo raadso mutalamis markaa isagoo kelidiiya oo bannaan cad maraya ayuu orod isdhigay markuu orodis dhigay ayuu waraaqdii tuuray wuuuyihi way kucuslaynaysaa wuxuu caraarabaa sahaydii yarayduu sitay ayuu haddana tuuray wuxuu moodaya in iminka la eryanayo gebagebadii kabihiibuu la baxay kabaha markuu la baxay buu kabihiisiina waa kelidii markaasuu halkaa markuu marayo uu tuuray uu tuuray uu kabihii ayuu isagu isku gebiyey markaasuu yidhi alqaa saxiifataka yukafifa raaxa lahu wzaada xataa naaclahu alqaaha alqa saxiifata kay yuhafifa raxlahu sawka waraaqdii tuuray si uu culayska iskaga fudaydiyo wazaada xataa naclahu alqaaha sahaydii buu daadiyey oo xataa kabihii buu daadiyey buu yidhi isagaa isla hadlaya wuxuu alla qadarayn kii yaraayay ka tegey inuu dhexda ku gaadho markaasuu ku yidhi abti arrin waxaasa ii qornaa adna kolley waxaasun baa kuu qorane waraaqda iska akri wuu diiday kii yaraa waa kan iminka darafahan weeyaan wuu diiday darafan wuxuu u yimid halkii loo soo diray magaaladii loo soo diray iyo ninkii haystay ninkii haystay baa waraaqdii akhriyey markaasuu ku yidhi ari ay dhegayso waraaqdan markaan anigu keliday akhriyaya iyo markaan dadweynaha hortooda ku akhriyaya waa kala macna buu ku yidhi iminka waraaqdan waxaa ku qoran anunbaa arkaya in lagu dilaa ku qoran waraaqdaa laakiin yow ninan dilkiisa ku dhiiranaya sinaba uma tihide waxaad samaysaa buu yidhi iska baxso u baxsaday unaan idhaahdo markuu waraaqday soo gaadhsiiye hororod baxsa buui may may bu i waliba ma sheegta inaan geeri marun ka baxsaday waar waad i iska daa bu i iska daa ku sugiye berri markuu waagu beriyo dadweynaha dushooda ku akri buu yidhi waraaqda markaana waan ogolahay inaad idisho buu yidhi laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yidhi maanta iga xiftiya gabayaa ayaa sii tirinaya ilaa inta caawe habeenka labiyo tobankii saacadood ninkaasi gabayo buu tiriyey aad u badan oo xikmad ah ayuu tiriyey gabayadii markii uu dhammaystiray xikmadda ahaa ama uu buuxiyey ayaa waxa dhacay waagii beriyey dadkii baa layskugu yeedhay waraaqdii baa lagu dul ariyey sidii baa ka yar lagu dilay kolka ibnulcishriin baa la yidhahyo camar ibnu hindi boqorkaa la yidhaah ayuu qacantiisa ku dhintay gabayaa kalaa dili doono isna camar ibnu hindin gabayaa kalaa dili doono camar ibnu kulum la yidhaah satubdii laka ma kunta jaahilan wayatiika bilahbaari ma lam tuzawidii satubdii waxaa kuu muujinaya laka adiga alayaamu maalmaha ayaa kuu muujin maa kunta jaahilan waxaad jahliga kaga sugan tahay war shayga aad jahliga kaga jirto waktiga ayaa kuu caddayn buu yidhi wakhtiga ayaa kuu caddayn ma la socotaa macallinka ugu weyne inuu xilliga yahay xilligu waa macallin aynu wax ka baranno weeyaan satubdii laka alayaamu maalmuhu waxay kuu caddayn maa kunta jaahilan wixii jahliga aad kaga jirtay wayaatiika bilakhbaar waxaa wararka kuu keeni doona ma lam tusawid nin adan sahay waxa kuu warramaya nin adan sahay siin baa kuu warrami doonaa iminka adigu eego maxaa kaaga baxa idaacadahan inoo warama kuma odhanaya lacag yar ku bixiya wayaatiika bilakhbaari man lam tusawid dooxaa hargeysas xalay wixii ka dhacay qof iska socdo halkaa marayuunbaa kuu sheegi saaka oodan lacagba siinin kolka waa xikmad idaacadahani ma jirin berigii hore markuu gabaygan tirinayay qaabkan u warramayey laakiin waxaad og tahay wayaatiika bilakhbaari ma lam tusawid nin adan sahay ayaa warka kuu soo gudbinaya ama wixii dhaca kaaga warramaya oo mid kastiba ay sideeda xikmad u tahay wuxuu ina yidhi kitaabku waa iijaas buu ina yidhi laa ilaaha ilaa anta iijaas baa ku jiro buu ina yidhi xagguu iijaas kaga jiraa iijaas aad iyo aad ayuu uga fog yahay inuu iijaas ku jire oo numberka labaad walaa yaxiiqu lmakru sayiu ila biahlihi cafwan ijaas maaha waxaan doonaya musaawaad baa ku jira bu ina musaawaad baa ku jira bu ina xagguu musaawaad kaga jiraa labada number mid kasta ijaas baa ku jire balaaqaday xambaarsan yihiin baa ka ballaadhan macnahoogabe albax yakhtaaru wuxuu dooranayaa albaliiqu qofka balaaqada lihi litacbiir inuu ka cibaareeyo camaa fii nafsihi waxa naftiisa ku jira dariiqan dariiq min uruqin alaai saddex dariiq ka mida fahwa taaratan mar yujizu ninku wuu gaabiyaa hadalka wa taaratan mar kalena yushibu hadalka wuu dheereeya wa taaratan mar saddexaadna ya'tii wuxuu la yimaadaa bilcibaarati jumlada oo bayna bayna dhexdhexaad dhexdhexaada calaa xasabi maa kolba kii xisaabtii taqtadiihi ay dalbaysay ama ay codsanaysay xaalulmukhaadabi ka lala hadlayo xaalkiisu wa yadcuu ilayhi wuxuu u baaqayaa mawinu lkhiaab khitaabka kolba meeshiisa la jooga waxay qofka ugu yeedhayso wa nuriidu huna halkan waxaan doonaynaa an nashraxa inaan sharax ka bixinno haadihi duruqa duruqdan athalaatha ee saddexda ah wasanabda waxaanu ka bilaabaynaa bilmusaawaad baan ka bilaabaynaa liannahaa iyada ayaana alaslu asalka almaqiisu alayhi la qiyaasanaya ah musaawaadka ta'mal waxaad eegtaa alamhilata almutaqadima tusaalayaasha hore eeg tajid waxaad heli doontaa alalfaada alfaada ayaad heli doontaa tajid waxaad heli doontaa alalfaada alfaada fiihaa ku dhex jirta oo biqadri lmacaani macaanida la eg wa annaka adigu low xaawalta haddaad isku daydo an taziida fiihaa inaad ku kordhiso lafdan lafdi la jaaءat iziyaadatu ziyaadadu way iman lahayd fadlan iyadoo dheeraada ow araadta haddaad damacdo isqaada kelima kelmad inaad jarto lakaana dalika arrinkaasi wuxuu noqon lahaa ikhlaalan macnihii oo hoos loo dhigay falalfaadu alfaadu fii kulli mihaalin tusaale kaste musaawiyatun waxay la siman tahay lilmacaani macaanida walidaalika sidaa darteed yusamaa waxaa lagu magacaabaa adaa alkalaam hadalkoo lagu guto cala naxwi sidan oo kale loo guto musaawaad baa lagu magacaabaa alqaacida almusaawaatu musaawaadku an takuuna biqadri alfaadi alfaada qadarkeega iyo qiyaasteeda walalfaadu alfaaduna waa inay tahay biqadri lmacaani macaanida qiyaasteeda laa yaziidu bacduhaa qaarkood kama ziyaadayo calaa bacdin qaarka kale kama ziyaadayo aliijaaz qaala tacaala alle ayaa yidhi iijaaskana bal hadda aynu ku darno iijaasku waxa weeye wax kale maaha waa hadalka aad ku hadlayso aad u kooban macnihiisuna uu aada u ballaadhan yahay weeyaan hadal kooban oo macno ballaadhan leh khayru lkalaami maa qalla wadalla aliijaaz ijaaska culimmadu aad bay ugu dadaali jireen ani waxaa ila yaa badnaa alfiyat ibnu maaliga markuu maxamed ibnu maalig marayay hal beyd iyo rubuculbayd ayuu saddex iyo toban kun oo xukun ku sheegay hal beyd iyo beyd afar loo qeybiyey bimacnaa laba sadar oo buuxa ma aha waa sadar iyo sadar afar meelood loo dhigay qeyb ahaaneed ayuu saddex iyo toban kun oo xukun ayuu ku sheegay oo axkaamta naxwaha ah saddex iyo toban kun oo xukun kolkaa maxaad u malaynaysaa saddex iyo toban kun oo xukun ragga qaarkood saddex iyo toban kun oo sadar bay ka dhigi lahaayeen laakiin isagu w wuu isku soo farsameeyeyoo ijaaskan balaaqada ayuu isticmaalay iijaasku macno ballaaran buu kolay ummada ugu fadhiyaa oo waxa weeye markasta ood iijaas isticmaasho mar ood ijaas isticmaasho hadal kooban oo macno badan markastood isticmaasho wuxuu noqonayaa maxay hadalkii wuxuu noqonayaa hadal si fududna loo xifdiyo si fududna loo fahmo si fududna loogu shaqaysto culimadu aad bay qawaacidkan kuliyaadkaa ah maxay u sameeyeen ilan shareecada islaamkaba ah imika waxaa lagu soo khasisay berigii dee culimada waaweyne ay joogeen qolo toddoba qaaciday kusoo ururiyeen qolo laba qaaciday kusoo ururiyeen waa shareecada islaamka oo dhan diinteena oo dhan baa lagu leeyahay shan qaacidaha ka hoos baxaan qolo waxay ku leeyihiin toddoba qaacidaha ka hoos baxaan qolo laba qaacidaha ka hoos baxaan qoloba waxbay qolo afartan qaacidaha ka hoos baxaan qoloba nooc bay yidhaahdeen shareecada kolka waxaa la isticmaalayaa waa maxay maxaa la isticmaalaya aliijaaz baa la isticmaalaya balaaqada qaybtii iijaaska ahayd waxaad iminka idin xasuusin karaa hal kelmadood oo fiqhiya oo macnaha ay xambaarsan tahay ay inooga baahan tahay inaan cashir idil sharaxno haddaa cashir aan ku qaadano bal waxaad eegtaa qaacidada odhanaysa qaacidada odhanaysa ida اجtamaca alxalaalu wاlxaaraam ulib alxaaraam waa misa imise kelmadood baan ku hadhawaaqay ida اجtamaca alxalaal wاlxaaraam xalaal iyo xaaraani hadday kulmaan e ulib alxaaraam masaa'il mustatnaa jira laakin hadda maxaan ku idhi xalaal iyo xaaraani hadday isku yimaadiin yaa la xoog badnaysiinaya xaaraantaa xoog badnaanaysa kasoo qaad koob yaroo biyaa halkayga coob yaroo shaaha halkan yaalla kaadi yar baa ku duushay shaaha iska cabman lay odhanayaayo intii kaadidii ku duushay intay inta la egi markay kusoo hadho koobka guntiisa un intaa yaruun iskaga tag intaa kaadi ka dhigman lay odhan inta kalena iska cab mise koobkao dhan hala daadiya la odhan hadda waa xalaa shay iska xalaal ahaayo ilaahay kuu baneeyo shaah ahaa iyo shay ilaahay kaa xarimay oo kaadi ah ayaa ku kulmay meeshii ma ma cabaysaa ma qaybiyaayo laba koob maku kala shubaayo dhibic yar bay kaadidu ahayd dhibic yarun meel ma iskaga shubaayo inta kale ma cabaa maya waayo qaacidadaan ad ka qaadanaysa ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam ulliba alxaaraam waxaad iga warantaa eeg haddaan maanta idhaa subaxda saddex ragcadood baan tukanaya ka warran saddex ragcadood oo ma lay odhanayaa labadii ragcadood dee waa intii ilaahay kuu baneeyey ragcadduna waa inta siyaadada ah ma lay odhanayaa labadii ragcadood bay salaadaadi ku dhammaystirantaye ragcaddaa saa'idka ah waa sideeday khalad u tahay mise wixiiba ka kac isla noqonaya saddexdii ragcadoodba ar saddexdii ragcadood maxaa laga yeelaya culimo saddexdii ragcadoodba waa la eli waayo ida ijtamaca alxalaal walxaaraam ilayn ilaahay subaxda saddex kama dhigine subaxda labaa laga dhigay xabadda saddexaadna adaa ku darsaday xabaddaa saddexaad wax kharibtay waxaad iga warranta haddii ah, shan dumara aad tidhaa mar qura ii wada meheriye ka waran shantaa dumarka ayaanu kuu meherinay mid kaste boqol dollar baanu kuugu meherinay shantoodaba waan aqbalay baa tidhi afar sowmu suurtagal maaha in inaad afar eh, mar qura wada aqbashaa xabadda shanaadna taynu reebnaayo aynu nidhahnaa taasuna ku aqbalaynin ku aasaxaynin ma jirto ida ijtamaca alxalaal walxaaraam afartu xalaal bay ahaayeen xabaddan shanaadna maxay ahayd xaaraan maxaad samaynay markaa ida ijtamaca alxalaal walxaaraam ulib axaaraam sayladan tegey saaka ri yaroon halkan ka kaxaystay iyo iyo ay yar baan isku daray markaasun baan safqa qura ku wada iibiyey wariada waridaa iyo aygaan waan isku iibinaya ma kala iibinayo haye iga siiya un baan idha aniga waxaad iga siisiin boqol dollar markaasaa laygu yihi rida gaar eeg waayahe ho waa lai tiriyey waridayda so ma iibin karo boqolkaa dollar shilin kastaaba xaaraan buu iga yahay shilin kasta xaaraan buu iga yahay la odhan maayo oridaadiime sawdiga safqad xaaraana ku xidhay miyadan ay raacinin ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam haddii la yidhaha ridu suuqa hargeysa toddobaatan dollar bay ka maraysaa soddonka dollarna ayga ayaad u kordhisay war soddonunbaa xaaraan kaa ah miyaa lay odhan toddobaatanna xalaal bay ku yihiin mise ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam ulibahe haddii ka waran qof muslimo halkan midi haysta iyo nin gaal intay mididii isla qabtaan ri halkan joogta ay wada gawracaan waa muslim iyo gaal muslimka gawriciisu soo xalaal ma ahayn gaalka gawriciisuna aan ahlu kitaab baana ahayn soo xaaraan ma ahayn ridaa yaray wada gawraceen ka waran ma xalaal baan ka dhignaa mise xaaraan hadda mididii way wada haystaan ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam eg ulliba ulliba alxaaraam baloodhkaaga iyo saaxiibkaa baloodhkiisa geedka yaree ku yaala halka ay labada balood ku kala noqdaan geedkaa gaar baan u intifaacsan ma odhan kartaa balo baloodhkaaga dhinacaagan geedka qaybta soo xigta soo adiska melihid dhinaca kalena muna xaaraan ka ahayn qofka waa milki kale qof kalaa iskale kolkaa maxaad ka yeeli ya war tawaquf ilaayo idan aada hesho ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam qaacidadu waa qaacid ballaahan waa qaacid u baahan cashiro idil in laga sameeyo kolkaa iijaaska bar kasta culimadu way samayn jireen iijaaska oo waxaa la odhan jiray si dadku ay u fahmaan warnio qaacid qawaacid iijaas le ha la sameeyo ha lala yimaado oo qaacidooyinkaa dadka haloo sheegaa laodhan jiray haddaba iijaasku dhinac kasta waa galaa dhinac kasta waa galaa qaala tacaala ilaahay ayaa leh alaa lahu lkhalqu khalqiga oo dhan ilaahay unbaa iskale wlmru amar oo dhanna ilaahay baa iskale aayaddaa iijaaska ku jira ama idiin muuqda horta khalqiga halkaa ku qorani waa masder waa abuur laakiin waaa wixii la abuurayay baa looga jeeda min tacbiiri masder wairaadati ismi lmafcuul alaa lahu lkhalqu makhluuq oo dhan ilaahay iskale wlmru amar oo dhanna ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala waxaad eegtaa haddaba waxaad eegtaa hadalkani waaba dhowrarayba weeyaan lahu lkhalqu keliya eeg lahu lkhalqu makhluuqii oo dhan inuu ilaahay uuni leeyahay baad dadkii ilaahay baa le dhulkii ilaahay baa le cirarkii ilaahay baa le guryihii ilaahay baale le hantidii bal hadalkaasi hadda macaaniduu koobsanaya eega kolkaa wax kaste oo makhluuqii ahaa ilaahay inuu iska yeelanayo subxaanahu wa tacaala ayay labadaa erey sheegayaan lahu lkhalqu markaa tidhaa ilaahay unbaa makhluuqan iskale leh ilaahay unbaa makhluuqan iskale kolka waa iijaas macnuhu xambaarsan yahay iyo alfaada yaree ku jirta markaad isbarbar dhigto wax isku dhow maaha wa qaala sal allahu alayhi wasalam nebiguna wuxuu adaciifu ninka taagta darani amiiru rakbi isagaa safarka hogaaminaya ninku hadduu taag daran yahay waa amiiru rakbi waa qawaacidkii nebigu uu ku hadli jiray ee caamka ahaa weeyaan adaciifu amiiru rakbi adaciifu amiiru rakbi markaynu isticmaalayno waxa weeyi waxa isla soo aadaabu safar oo dhan baa halkaa ku jira aadaabu safar oo dhan raggu markay safar wada galaan waa la kala itaal roon yahay ninna horay buu u daalaa ninna ma miyaa la kala ma ma markaasoo miyaa la tegaya mise waxaa la ilaashanayaa waxdada iyo midnimada ayaa la ilaashanaya war midnimadaa la ilaashan haddaba waa in midnimada hadii la ilaalinayo ka dadka hogaaminaya halaynoo sheego ee awooddiisa lagu shaqaynayo de waa ka taagta daran ilayn kan xooga badani hadduu iska fadhiistuu nasto waxba nasiimahani ma yeelayo laakiin kan daali haddii uu socdo socodkan ma karayo kolka waa inuu kan daalani uu hogaamiyaa safarka isaga hoggaaminaya eeg inta nasiimaha loo qaadanayo inta safarka laga dhiganayo inta maalintii la soconayo iyo hadafka la qaadanayo iyo waxaasoo dhan cidda gacanta ku haynaysa haddii dad ay safar yihiin waa daciifka ayaa gacanta ku haynaya haddii dumar iyo rag ay yihiin waxa safraya waa inay aya gacanta ku hayaan dumarku haddii rag waaweyn oo odayaalo iyo dhalinyari safrayaan waa inay odayaashu gacanta ku hayaan hadday caruur iyo cid kale yihiin waa inay caruurtu cid gacanta ku hayso qof hayow iyo qof caafimaad qabaa hadday safar isku raacaan waa ayo waa inuu ka mariidka ihi ka xanuunsanaya iyo ka mari iyo ka fayow waa inuu mariidku hogaabiyaa kolka waxa wey waa qawaacidkii nebigu uu ku hadli jiray calayhi salaatu wasalaam ee jawaamiculkelimka ahaa adaciifu amiiru rakbi hadaba goobaha waxbarashada marka la iskugu yimaado raggu way qaybsamaano nina nin markaaba wax fahme ayuu noqdaa nina nin fahamku ku adag yahay buu noqdaa ardayduna inay wada socdaan bay rabaan maxaad u malaynaysaa ma waxaad odhanaysaa hala kala jabo mise waxaad odhanaysaa war waxdada aan ilaashanay kuma ina hogaamiya kuma ina hogaamiye markuu yahay waa iska caddahay ka hogaanka iska lihi adaciifu amiiru rakbi adaciifu amiiru rakbi war kaa daciifkii hadduu dadaalayo isagu inuu ragga hogaamiyaa loogu talagalay war adigu ragga hogaami oo dadka hogaami baa la odhanaya wa qiila liacraabiyi nin reemiyiyaa lagu yidhi oo yasuuqu maalan hanti kaxaysanaya kaiiran fara badan liman haada almaal war yaa maalkan iskale baa lagu yidhi fa qaala wuxuu uhi lilah ilaahay unbaa iskale fii yaddi gacantaydana ammaanuu ku yahay bal ninkaa balaaqadiisa eega eeg waxaan xasuustaa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo cabaas ayaa maalin maalmaha kamid a cabaas su-aal la weydiiyey waxaa lagu yidhi cabaasow adiya rasuulka yaa weyn baa lagu yidhi markaasuu yihi rasuul llaahi akbar wa ana wulidtu qabla cabaas buu ahaa ilaahay rasuulkiisuna wuu iga weyn yahay buu yihi ilaahay rasuulkiisuna wuu iga wen wuu iga weyn yahay ana hortii baan dhashay buu yihi wuxuu ka xishoonayaa inuu yidhaha rasuulkan ka weynahay uh-uh. rasuulkan ka weynahay ixtiraam bal waran inankii uu adeerka u ahaa ayuu ka xishoonayaa inuu yidhaha waan ka weynahay markaasuu yihi rasuul llaahi akbar or ilaahay rasuulkiisaa weyn wa ana wulidtu qabla ana hortii baan dhashay buu yidhi waa tii oo kale wuxuu idhi lilaah ilaahay baa iskale hantidan fii yaddi qacantayda ayayna ku jirtaa ilaahayna wuu leeyahay anna ammaanay igu tahay waa balaaqa marka ah iijaaska saddexdaa tusaale een halkaa kusoo qaadanay iijaas baa ku jira iijaaska ku jiraa wuxuu ka yimid iijaasulqisar baa la yidhaahdaayo waa xagga qasriga ayuu ka yimid qasribuu ka yimid qasribuu ka yimidoo waa xaggii qasrigu wixii uu samayn jiray weeyaan erey xadfan kama imanin qaala allahu tacaalaa alle ayaa yidhi wa jaa'a waxaa yimid rabbuka rabbigaa walmalaku malagiina wuu yimid safan safan iyagoo safsaf u taagan qiyaamada ayaa laga hadlayay kolkaa ficilkan maadi maxaa maadi looga dhigay qiyaamadii ma dhicine wajaa wayajiiu bay ka dhigan tahay markaa wajaaa wayajiiu rabuka walmalaku safan safan haddaba qoladan kitaabka soo qortay aayadda waxay ku macnaynayaan ama ay uga jeedaan in halkaa rabbi la yidhaah mudaaf baa horteed xadfan oo la yidhaah wajaa amru rabbika kolkaa imika waxaa ku jira eh, iijaaz ijaaskuna wuxuu ka yimid xagga xadafka in la yidhaa sidaa ayay kusoo kollay tusaalaha ku keeneen waxaa ku kalifay inay sidaa u qaataan jaa-ada haddii laga dhigo imaatin imaatinkeennun oo kale ah imaatin hee imaatinkeennun oo kale ah laakiin haddaad tidhaa waa imaatin ilaahay ku habboon oo keennan oo kale aan ahayn imaatin wuu yahay laakiin imaatinkeena iminka aynu garanayno kale ma aha haddaad tidhaahdo sabab kugu kalifaysa inaad tidhah halkaa amar baa ka maqan ma jirto waxaynu arki doonaa ereyga aada odhanaysa waxbaa xadfan in daliil loo helo daliilku caqli iyo naqli kuu dooni ha ahaado kolkaa daliilka caqliga abay gelinayaano jaa-adan haddii imaatinkeennan unaad ka dhigto keenan dee ilaahay keenan ma yimaado walaysa ka milihi shay imaatinkeennan imaatinkeena ilaahay maaha imaatin ku imanaya laakiin waa imaatin imaatin isaga ku haboon oo ku cunamo oo laaiq u ah weeyi kolkaa waxbaa ka xadfan ma odhanaysid wa jaaa waxaa yimid rabbuka rabbiga walmalaku malagiina wuu yimid safan safan iyagoo safsaf ku sugan wa qaala tacaala alle ayaa yidhi aayad kale qaaf wlqur'aani lmajiid bal cajibuu an jaa'ahum mundirun minhum wlqur'aani qaaf macnaheega allahu aclam macnaha qaaf ay leedahay allahu aclam iska ilaaliya qolooyinka tafsiirka rag baa ayaa mooday markii ay arkaan xaamiim allahu aclamkii tafaasiirtu leedahay rag baa mooday xaamiimba macnaheegu inuu yahay maxay allahu aclam inuu yahay oo qaaf inuu macnaheegu yahay bay ragga qaarkood moodeen maxay allahu aclam war allahu aclam maaha macnahoogu waa ma garanayno weeyaan qaaf macnaheega ma garanayno waayo ilaahay unbaa garanaya subxaanahu wa tacaala qolooyinkan odhanaya qaaf waa buur weyn oo buur qaaf la yidhaha jabolu qaaf adduunka ku wareegsan caas iska dhaaf qaaf ilaahay unbaa garanaya qaaf ilaahay unbaa garanaya waa allahu aclam ilaahay baa og wlqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay qur'aankii almajiidi sharafta lahaa ayaan ku dhaartay bal cajibuu way yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid mundirun midiga oo minhum iyaga ka tirsani inuu u yimid qur-aanka sharafta leh ayaan ku dhaartaye buu ilaahay yidhi waxay la yaabeen nimankani inuu u yimid hee miyay yaabeen inuu u yimid midigaya oo iyaga ka tirsani waa nebi maxamed ayaa mundir ah waana minhum ay mina weeye inagu inaga mid yahay haddaba aayaddan qur-aanka ijaas baa ku jira waayo walqur'aani lmajiid waa dhaar awi muqsamu calayhigi awi kii lagu dhaaranayay latubcaunna ayaa meesha ka maqan macno way joogtaa dhawaaq ahaanna way maqan tahay wlqur'aani lmajiid qur'aanka sharaftalaan ku dhaartaye latubcaunna waa laydin soo saari qiyaamada ilan aayaadku waxay ka hadlayeen sidii qiyaamada iyo bacfiga ay u diidayeen bay ka hadlayeen bal cajibuu wayba yaabeen an jaaahum inuu u yimid mundirun middiga oo minhum iyaga ka tirsani kolka ijaaskani waa ijaasuladaf oo jawaabulqasamkiibaa maqan wa qaala tacaala alle ayaa yidhi fii xikaayati muusa calayhi salaam nebi muuse markuu ka warramayey maca bnatay shucaybin labadii habloodee ilmo shucayb isagoo la jooga ayuu ilaahay aayaddan aayadahan inooga warramay fasaqaa lahumaa uma tawallaa ila dilli faqaala rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir fajaa'atu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa qaalat ina abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana fasaqaa lahumaa waa nebi muuse oo intaasoo dharaarood ilaa ay mufasiriinta qaarkood sideed dharaarood gaadhsiiyaan ama toddoba dharaarood aan waxba cunin oo haddana cabsanaya oo caleen mararka qaar gaajidu ay u geysay inuu cuno wuxuu cuno waayey lintadoo dhan wuu ka baxsanaye fasaqa laba ceelkii madyan buu kusoo baxay laba habloodoo wuxuu arkay ari oo celcelinaya markaasuu la hadlayo markaasuu ku yihi maxaa idinku dhacay markaasay yidhaahdeen aabbahayana waa oday weyn annana dumar baanu nahoo ilaayoo dee raggaa xoolaha ka waraabsanaya ay meesha ka fulaan xoolaha iyaga meesha ma keenno mana waraabin karaane hambada dararka lagaga tegay bay siin jireen waa kii naxay nebi muuse isagu u waraabiyey markuu labadii hablood adhigii u waraabiyey fasaqaa lahumaa wuu u waraabiyey uma tawallaa ilaa dilli xagga hadhka ayuu u yara baydhay hadh buu u baydhay ila waa nin intaasoo dharaarood gaajoonayo o cadee damben aan iska xajin karaynin uma tawallaa ilaa dilli hadhka ayuu u leexday fa qaala si degdega ayuu u yidhi rabbi yaa rabbi ilaahayow buu yidhi innii anigu limaa anzalta ilaya wixii aad ii qadartay oo min khayrin khayra faqiir waan u baahanahay alla ilaahu waxaad ii qadartay waxaad ii soo dejisay ee khayr ah ilaahu waan u baahanahay waan u bal hadda ka e, waran nebiga cibaaradiisa wuxuu ka xishoonayaa ilaahayow isii waxaa inuu yidhaah bal ka waran waxaad moodaa bal cibaarooyinkiisan aadaabta ka muuqata eeg isi walaha amrin ilaahay waxaad tidhaahdaa maxay ilaahu waan baahanahay dhe ilan ilahay uu ku arkayaae ilaahu waan baahanahay rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahu waxaad iigu talagashay waan u baahanahay xataa ma weydiisanin wuxuuna ilaahay u qadarin ila waaa xataa haddaadan ii qadarin imika ii qadar ma ma soconayso inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir waxaad iigu talagashay ilah waan u baahanahay buu yihi maxaa dhacay markaa markii ducadaa waa akristay ilaahay baa ka aqbalay ducadii gaajaa hayse intaasoo maalmood cid ma geranaynin lacag ma haysanin isla ducadii buu ilaahay ka aqbalay fajaaatu waxaaba u timid markiiba ixdaahumaa labadii hablood mid kamida ayaa u timid tamshi iyadoo lugaynaysa cala istixyaa si xishood uu ku jiro qaalat waxay tidhi ina abi aabbahay yadcuuka wuu kuu baaqaya liyajziyaka si uu kaaga abaaliyo ajra maa kii abaalkiisa saqayta lana aada noo waraabisay aabbahay ayaa kuu yeedhaya si aad uu kuu siiyo lacagtii yaraydaad wax noogu waraabisay gabadhani gabadhaadu caqli badan bay ahayd aayadahan haddaba iijaasulxadaf baa ku jira waxaa ka maqan markii uu markuu adhiga u waraabiyey ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu adhigii u waraabiyey haddana hadh yar ku bayday haddana uu ducaystay labadii hablood mid kamida u timid unbaa la labadii hablood marka hore waa kan way la joogeene miyayna ka maqnayn horta way tegeenoo aabahood bay u tegeen haddana aabahood bay u qisoodeenay uga sheekeeyeen sheekadii ay arkeen ninkii khatarta ahaa ee adhiga u waraabiyey ay aabahood uga warrameen een haddana waxbaba weydiisanin ee hadhka yar kaga baydhay aabahood bay uga warrameen haddana aabahood baa soo diray saddex jumlo ayaa ka maqan dahabata ilaa abihima aabahood bay u tegeen waqasataa calayhi maa kaana min amri muusa waxay ka sheekeeyeen wixii nebi muuse iyo sheekadiisu ay ahayd wa arsala ilayhi ixdaahuma midkood buu u soo diray markaa nebi muuse saddexdaa jumlo ayaa meesha ka maqan macno ahaan lama maqnee waa balaaqada ilaahay kitaabkiisa ku qoran macno ahaanna way joogaan lafdi ahaanna way maqan yihin kolkaa ijaaz miyuuna ayn ijaazulxadaf ah waa ijaazulxadaf inantaa caqligeyga waa laga yaabay horta inantaa ilaahay cafaafnimo ayuu ku ayuu xishood buu ilaahay ku tilmaamay fa jaaatu ixdaahumaa tamshi tamshidani sideeday macno u samaynaysaa tamshi tuharwil lama odhan tuharwil iyadoo cararaysa oo xaydxaydan lama odhan war waa tamshi iyadoo lugaynaysa oo calastixyaa welibana calastixya calastixyaa ma taqaanaa istixyaagu waa xishood haddana calaabaa lagugu daray gaadiid yar bay saarnayd waxba la moodayaaba inay faras yar fuushanayd oo gebigiisuba xishood ka samaysan calaadu waa maxay macnaheegu waa wax laga kor noqdo sow maaha xishood yar bayba gebigeedu saarnayd buu ilaahay kuleeyahay xishood yar iyadoo saaran gaadiid waxaad gaadiid moodoo xishood u samaysan iyadoo saaran ayay inantii timid qaalat waxay tihi markaa iyadaa hadashay ilay nebiga hadal sugi mayse ma muse hadal sugi iyadaa timid oo war wada qof hadaad u tagto ood intaad u tagtood salaanto iska aamustuun warkaaguma cadda markaad qofka u tagto kolley arrin baad wadataa waa inaad arrinkaaga adigu u sheegtaa qaalad waxay tidhi inantii inna abi aabbahay ayaa yadcuuka kuu baaqaya hadday intaa ku dayin lahayd u baxsan lahaa muuse haw cidna ma gaadheen inna abi yadcuuka aabbahay baa kuu yeedhaya waayo ninkani nin buu soo dilay dad oo dhan buu iska dhowrayo kayn cidla'a ah ayuu marayay meeshuu dad joogaba uu ka beriidhayay haddana isagoo baqaya oo dee dayma daymoonaya haddii lagu yidhaha aabbahay baa ku doonaya malaha wuu fahmay buu odhan lahaa oo wuu ii celinaya ama wuu dhiibaya wuu baxsan lahaa waxaa istiri sababee ilan hebel baa ku yeedhaya waa arrin laga naxa weeyaan ina abii yadcuuka aabbahay baa kuu yeedhaya sababee sababtuu ugu yeedhayo liyajziyaka inuu kaa abaaliyo ajra maa saqayta lana xoolihii mushqaayadii yaraydeed noogu waraabisay inuu ku siiyo ayuu doonaya sidii ayay kolkaa inantii ay isku raaceen waxay u tegeen nabiyullaahi shucayb oo midyan jooga sidiibay kolkii dambe ku heshiiyeen halkii gabadhii waaba gabadhu guursan doono iyada ayaa soo bandhigtay isna sideed sannadood ama toban sannadood ayuu adhiga eegayey ibnu cabaas wuxuu yihi qur-aanku ma sheegin inuu sideed eegayey inuu toban eegayey mooyaane calaa an taajuranii amaaniya xijir soo maaha fain cashran famin cindik soo maaha sideed sanuun adhiga raac lagu yidhi sideedan sano waa tababarkii waa sideedan sano waa intii uga dhinayd afartanka nebiguna afartanku markay u buuxsanto de waa markii nebinimada laga dhigay waa tababar nebi kastaana ari buu raaci jiray waxyaabaha loo diro waxa ugu adag waa maxay waa aiga kole waa tababarkii ilaahay baa dee qadaray arrinkan waa arrin la marinayo weeyaan sideed sano ayaa la yidhi ariga raaca maa tobanba iga dhig ya fa in atmamta fa min cindik aday ku taallaa haddaad toban iga dhigayso ilaahay ma sheegin inuu sideed eegayey iyo inuu toban eegay toban ibnu cabaas wuxuu yihi waa nacas ninka yidhahda sideed sana u eegayey waa nacas ibnu cabaas muxuu leeyahy markaa xabrulumma wuxuu le war waa toban sano intuu adhiga eegayey buu ku leeyahay sababtu haddaad adu nin sharaf le u tagto oo tidhaahdo war niyo waxaan kaa doonayaa hal kitaab oo balaaqa ah haddaad ku naxwa igu dartana waa maasha allah wa waaba khayr maa muxuu kaa yeeli baad u malayn qof sharaf le markuu yahay arma balaaqadunbu kuu dhiibi mise labadaba u ku siin qof sharaf le markuu yahay labadaba wuu kuu dhiibi kolkaa nebiga sideed sano iyo toban sano ayaa la door doorgeliyey kolkaa xaqaaga waa inaad ka tagtaa kolley waad la socotaa culimaduna aayaddaa kolley macaani badan baa ugu jirto oo siyaabo badan bay u sharxaan qolooyinkan qaba eh, gabadha in lacag laga qaadan karo gabadha marka la guursado inay reerkoogu lacag ka qaadan karaan lacagay kugu xidi karaan haddaadan lacagtaa keenaynin siin mayna gabadhayada qolooyinka la waa way iska banaan tahay ragga yidhaahdaa horta ma banaano sharciyan laakiin aayadaasay leeyihin aayadaasaanu ka helay bay leeyihin sow ka nebi muuse lagu yidhi sideed sano adhiga eeg ama toban sano adhiga eeg war tobankan sano iyo sideedan sano waa wax lagu xidhay saasay leeyihiinoo waa wax inanta laga qaadanayo bay yidhahdeen horta ko sharcigeeni maaha waa sharcigi naga horreeyey waa marka koobaad marka xigaa siddeedan sano ama tobankan sano maaha nafci reerku uu helayey maahe oo reerka gabadha dhalay nafci u noqonayey maahe inantu iyadaa adhiga eegi jirtayo waa nafci aya unoqonaya war waa nafci inanta unoqonaya waa meherki gabadh markaad mehersanaysa maadan hanti ku meherinin waa nafci aya unoqonaya markaa inantu u noqonaya waa inaad tidhahdaa meherkii weeyaan inanta la siinayeyba ayaa ayuu noqonaya fasaqa lahumaa waa u uma tawallaa wuxuu u jeedsaday ilaa dili xagga hadhka ayuu u jeedsaday faqaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbiyow inii anigu limaa anzalta ilaya wixii adii soo dejisay oo min khayrin khayr a faqiir waan u baahanahay fajaa'atu waxa u timid ixdaahumaa midkood tamshi iyada oo lugaynaysa cala istixyaa'in xishoodna uu ku jiro qaalat waxay tidhi ina abi aabbahay yadcuuka wuu kuu yeedhayaa liyajziyaka si uu kaaga abaaliyo ajra maa saqayta lana waxaad noo waraabisay ajrigiisii albax tamal waxaad ka fikirtaa amilaa daaifati اuulaa qeybta koobaad tusaalayaasheeda tajid waxaad heli doontaa ana alfaadaha alfaadeedu في kuli miaalin tusaale kaste calaa qilatiha maca qilatiha yarideeda maceega jamacad inay koobsatay macaaniya macaani kaiiratan fara badan mutasaaximatan iscidhiiryeysa falmiaal اwl namberka tadamana wuxuu damnistay kelimatayni laba kelmadood istawcabata oo camimay jamiica alashyaai ashyaada oo dhan wa shu'uuni iyo shu'uunta oo dhan calaa wajhi listiqsaa si gungaadh uu ku jiro xataa laqad ruwiya waxaa la wariyey ana bna cumar radia alaahu canhu qara'aha aayaddaasuu akhriyey alaa lahu lkhalqu wlmru faqaala wuxuu yihi man baqiya lahu shay ninka shay uu u soo hadhay falyadlubhu ha dalbadaba wax soo hadhayba ma jirtay aayaddu reebtay wlmithaal athani nambarka labaad aayatun fi lbalaaqa balaaqada ayad buu ku yahay walxusni iyo quruxda faqad jamaca wuxuu koobsaday min aadaabi safar safarka aadaabtiisa iyo walcadaf dhimrinta cala daciif loo dhimrinayo maa laa yasul wuxuuna sahlanayn cala albaliiqi ka balaaqada leh an yucabira canhu inuu ka cibaareeyo ilaa bilqowli lmusab hadal dheer adawiili oo aad u dheer mooyaane wakadalika alxaalu xaalku waa saas kalun kaluun fi lmithaal athaali nambarka saddexaad wa hada lusluubu usluubkani oo min alkalaami kalaamka a yusamaa waxaa lagu magacaabaa iijaazan baa lagu magacaabaa walamaa kaana markuu noqday eh, madaaru liijaazi iijaasku halkuu ku dul wareegaya huna halkeenan cala tisaaci alfaadi qaliila alfaad yar oo la waasacsado lilmacaani macaanidana loo waasacsado almutakaafira aadka u badan walaqraad iyo ujeedooyinka almutasaaxima iscidhiidhyeysa laa calaa xadfi bacdi kalimaatin kelmadaha qaarkood oo la xadfose maya aw jumalin jumlooyinka qaarkood oo la xadfose maya sumiya waxaa lagu magacaabay iijaaza qasrin taamalniyo waxaad ka fikirtaa amilata daaifati haaniya gruubka labaad amhilata daaifati haaniya gruubka labaad tusaalayaashooda tajid waxaad heli doontaa annaha iyada oo mujaza aydan la gaabiyey waidaa aradta markaad damacdo an tacrifa inaad garato sira aliijaazi fiiha iijaaska iyo gaabinta ku jirta sirteeduna fandur waxaad eegtaa ila lmithaali alawal namberka koobaad tajid waxaad heli doontaa annahu qad xudifa minhu in laga xadfay kelimatan kelmad in laga xadfay id taqdiiru lkalaami fiihi hadalkoo lasoo qadaraa wuxuu noqonayaa wa jaaa amru rabbik wandur waxaad eegtaa ila almithaal athaani numberka labaad tajid waxaad heli doontaa annahu xudifa minhu in laga xadfay jumlatan jumlo fii jawaab alqasam jawaab lqasamkiya id taqdiiru lkalaam wuxuu noqonayaa qaaf wlqur'aani lmajiid latubcaunna ama latubcaunadaasaa maqan markaa ama almithaal athalit numberka saddexaad falmaxduufu fiihi ka laga xadfay jumalun waa jumlooyin cidda dhowr ah saddex jumla baan ka dhignay wa nadmu lkalaami hadalka nadmigiisu wuxuu noqon lahaa min gayri xadfin markaan waxba laga xadfin an yuqaal in la yidhaah fadahabata ilaa abiihima waa jumladii koobaad waqasata calayhi ma kana min amri muusa waa jumladii labaad faarsala ilayhi ixdaahuma wuu usoo diray midkood waa jumladii saddexaad fajaaatu ixdaahumaa midkood baa u timid tamshi iyadoo lugaynaysa cala istixya walamaa kaana markuu noqday sabab aliijaas iijaaska iyo gaabinta sababteedu fi hadihi اlamila huwa اxadaf sumiya waxaa magac looga dhigay iijaaz xadaf wayushtarad waxaa la shardiyaa fi hada nawc noocan oo min aliijaazi iijaaska ah an yaquuma daliilu daliil inuu u yimaad cala lmaxduufi xarafka la xadfay wailaa kana alxadfu wuxuu noqonayaa radii'an mid liita waalkalaamu hadalkuna wuxuu noqonayaa hayra maqbuul midaan la aqbalaynin alqaacida aliijaazu iijaazku waa jamcu lmacaani macaanida oo la ururiyo almutakatira aadka u faraha badan macaani badaanoo meel lagu soo ururiyo aliijaazu iijaasku waa jamcu lmacaani macaanida oo la ururiyo almutakaafira aadka u faraha badan taxta lafdi lafdi baa lagu soo hoos ururinaya alqaliili yar lafdi yar baa lagu soo hoos ururinaya maca alibaanati isagoo iska cad walifsax lana faseexaynayo oo iska cad yahay dee macnahaas wahuwa isagu nawcaani laba nooc buu ka koobnaanaya iijaazu qisar wayakuun wuxuu noqonayaa bitadmiini alcibaaraat in cibaarooyinka la dhexgeliyo alqasiirati gaagaaban macaaniya macaani qasiiratan kaiiratan macaaniya kaiiratan halkaa kaiiratan ma idin yidhi macaaniye kaiiratan ma idin yidhi ya kair kaaf baan doonaya kaaf buu ka dhigay soo maaha waa sax wey kaasaa ah, maanta saxaye haddaba kaa inoo raaca waayo qasira macaanida eg alfaada qaaf baad ka dhigi oo alcibaaraat alqasira baad waa qaafkaasi laakin macaaniya maxaa raacaya macaanida kaaf baa macaanida raacaya oo hmm. macaaniyo kaiiratan baa la odhanaya waa macaani badan min ayri xadfin waxna kama maxadfanaa iijaazu xadfin iijaazu lxadaf wayakun wuxuu noqonayaa bixadfi kelima kelmad baa la xadfi aw jumla jumla la xadfi aw akar wax ka badan maca qariinatin qariinana waa inay meesha taal qariinada oo tucayinu kutusaysa almaxduufa ka la xadfay kii la xadfay waa inay qariinadu kutustaa markaa namuudaj libayaani nawci liijaaz iijaazka noociisa la caddaynaya fi lcibaaraati alaatiya cibaarooyinka soo socda qaala tacaala alle ayaa yidhi ulaa'ika lahum almnu ulaa'ika kuwaa lahum waxa u sugnaaday almnu nabadgelyo oo dhan bay iska leeyihiin hadalkan waxaa ku jira aada iyo aad macaani aada u badan almnu min alqatli almnu min alfaqri almnu min aljuuci almnu min alacdaai ulaaika lahum lmnu amni oo dhan ayay leeyihiin ba la yidhi kolkaa amniga waxaa amni laga helaya waa waxyaaba aada u tiro badan ijaazka ma ijaasulxadaf baan idhaa mise ijaasulqasri qasri baan odhanaya tallaahi baan ku dhaartee taftau kama zuulaysid tadkuru yuusufa yuusuf inaad xasuusnaato tallaahi taftau tadkuru yuusufa ilaah baan ku dhaaranay yuusuf inaad xasuusnaato kama zuulaysid halkaa taftau ma waad ka zuulaysaa baad odhan mise kama zuulaysid baad odhan kelmadda luqa alcarabiya laba isticmaal bay leedahay isticmaalka u badani waa in laa laga horreysiiyo luqa alcarabiya meel kastood ku aragtid waxaad arkaysiin laa tafta laa tafta baad arki doontiin lua alcarabiya marka la isticmaalayo haddaba laa tafta kama zuulaysid weeyaan iminkana laadii baa ka maqanoo macnihii laadu markay joogtay ay lahayd unbay leedahay kolkaa waa ijaazulxadaf markaa laa ayaa xadfan macnaheegiina wuu joogaa macnuhu uu la maqan yahay odhan mayse waa ijaazulxadaf akhraja minhaa ilaahay wuxuu ka soo saaray arlada ma ahaa biyaheegii iyo wamarcaha wixii la cunayay wax kastoo dhulka ka soo baxa intaa yar lagu soo ururiyey wax kastoo dhulka ka soo baxa marcaha hadday beriiskii tahay baastadii tahay arbikidii tahay gelaydii tahay maasha allah wax alla wixii dhulka ka soo baxa oo dhan maxaa lagugu soo ururiye waa baa lagugu soo ururiyey marcaaha ereygu aad buu u badan yahay faama aladiina kuwa iswadad kolkaa waa ijaazu lqisar faama aladiina kuwa iswadad ay madoobaatay wujuuhuhum wejiyadoodu fa lahum waxaa lagu odhan doonaa akafartum miyaad gaalowdeen bacda iimaanikum intaad iimaan lahaydeen kadib faama aladiina kuwii iswadad wujuuhuhum wejiyadoodu ay madoobaadeen waxaa lagu odhanaya akafartum bacda iimaanikum war ma gaalnimo ayaad ku noqoteen intaad iimaan lahaydeen kadib haddaba halkan waxaa ka maqan jawaabkii amaada amaadu waa jawaabo fa yuqaalu lahum waxa lagu odhan baa ka maqan akafartum bacda iimaanikum waa iijaazu maxay markaa iijaaz lxadaf walow ana qur'aanan haddii qur'aan uu jiri lahaa suyirad bihi lagu socodsiiyo aljibaalu buuraha aw quطicat bihi اlardu dhulka lagu jarjaro aw kullima bihi اlmowta dadka mawtida a ah lagula hadlo hadduu jiri lahaa lakaana hada اlqur'aan qur'aankan uu noqon lahaa bal lilaahi اlamru amarka o dhan ilaahay unbaa iskale jamiican gebi ahaan hadalkaa hore maxaa ku jira markaa walow ana qur'aana suyirat bihi اljibaal aw quطicat bihi اlardu aw kullima bihi اlmowta lakaana hada اlqur'aan maxaa ka maqan baynu nihi lakaana hada اlqur'aan soo maaha iijaaskaasi waa ijaazu maxay markaa ijaaz اlxadaf ilan jawaabkiibaa maqan low jawaabteede lakaana lowda jawaabkeegana laam baad ku daraysaa lakaana hada qur'aan laamka kaana hada qur'aan ma odhan karaysid lakaana baad odhanaysaa soomaalidu maasha allah dahab bay ahaayeen soomaalidu siday luqada u yaqaaneen hamoodina luqad wax maanta aan baranayna inay tahay qolooyinkan lada waraabiya waxay odhan jireen markay lowda ka hadlayaan jawaabkeega imika laamkaan ku darayno low jawaabteed loo hurtila laam bay odhan jireen markay lada waraabinayaan low jawaabteed loo hurtila laam kolkaa ma waxaad moodi inaad odhanaysaa lakaana laamka ma ka tegi kartaa may kaana ma odhan karaysid waa inaad laamkaa ku dartaa siday soomaaliduba sheegeen low jawaabteed loo hurtila laam ayuu yidhaahdeen bal lilaahi mru jamiican ka waran amar dhan ilahay baa iskale markii lagu yidhi bal lilaahi mru jamiican lilaahi mru jamiican amar oo dhan ilaahay baa iskale iijaaska ku jira waa ijaaz lqisr wa qaala abu ayib baa abu ayib ninkii la odhan jiray ata zamana banuuhu fi shabiibatihi fasarahum waataynaahu calى lharami ata zamaana xilliga waxaa u yimid banuuhu dhallinyartiisii way u yimaadeen fii shabiibati isagoo shaab ah war ummadihii inaga horreeyey xilliga oo shaaba bay u iman jireen markaasuu dee fasarahum ka farxinayey ile waa shaabe wa ataynaahu inagu xilliga waynu u nimid cala alharami isagoo gaboobay adu wati gaboobay baad dhala waktigiiba gaboobay baad dhalatay kolkaasuu dee fasaacanaa ina xumeeyey oday muxuu kuu qaban karaa buu kuleeyahay waxba kuma qaban karayo kolkaa waxa ka maqan fasaana ila intii horeba fasarahum baa la raaciye fasaana baa ka maqan ijaazkaasi muxuu noqonaya ijaaz lxadaf buu noqonaya أtى الزmاn bnوه في شhبيbtه fصrhm وأتynah عlى اhrm أtى الزmاna xiliga waxa u yimid banuuhu dhalinyartiisii ayaa u timid fii shabiibatihi isagoo shaab ah fasarahu markaasuu ka farxiyey wa ataynaahu inagu xilliga waynu u nimid cala alharami isagoo gaboobay oo fasaana wuu inaga nixiyey fasaana baa maqan markaa ijaazu lxadaf akaltu waxaan cunay faakihatan khudaar iyo wamaaan biyo war halkaa wamaa biyan ayaan cunay ha odhanin ha ku cadfin faakihada ilan biyaha lama cunee maxaa ka maqan wamaanta wa sharibtu maaan ijaazka ku jira waa maxay hadaba iijaazu lxadaf baa ku jira bayin waxaad caddaysaa nawca aliijaaz iijaazka noociisa fii maa yaati waxa soo socda wa wadixi sababa sababtana sheeg qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi wamaa kaana macahu ilaahay maciisa ma aha min ilaahin wax ilaaha oo kale ilaah kale oo ilaahay maciisii ma jiro idan haddaa la dahaba wuu la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah kasta bimaa khalaqa wuxuu abuuray walaa calaa bacduhum kood baa ka korayn lahaa calaa bacdin qaarka kale way islayn lahaayeenoo markaas ay qaar awoodda yeelan lahaayeenoo dagaal baa meesha ka dhici lahaa ilaah kale hadduu koonka ka jiri lahaa dee weli maad aragtay magaalo laba madaxweyne leh war laguma heshiiyeen buu ku yidhi kolka inuu ilaah qurihi jiro oo koonka ilaah qurihi maamulo ayaa daliilkaygii dhinac caqliya lagugu qancinaya waa falsafad aayadani qeybta falsafada waxa weeyaan ashkaasha ayay kamid tahay ashkaasha ashkaasha waxaa loo yaqaanaa aayadan oo kale ashaklu listinaai baa la yidhahdaa ashkaasha qaybta istinaigay ku jirtaa istidlaalka qaybta istinaa'igaa bay ku jirtaa oo qayb qoladan falsafadu markay adiladooda sheegayaan waayo waa inaad qofka aan diinta rumaysnayn markaad diinta ugu yeedhayso ma ilaahay wuxuu yidhi baad ku odhan mise rasuulku wuxuu yidhi baad ku odhan qofkani ilaahayna ma rumaysna rasuulkana ma rumaysna sidee baad ugu yeedhi markaa war daliil caqliya ayaad ayaad kula hadlaysaa waxaad odhanaysaa war haddii de wa idinkan ilaahyo badan caabudaye haddii ilaahyo badani jiraan koonku masax buu noqon lahaa sow maruun iskumayn qabsadeen intan cadeedu maanta ha soo baxda saacaddaa iyo meeye dib ha u yaro dhacdo maruun bay isku qabsan lahaayeen kolka waxaa la ogaaday koonkan nidaamkiisa wuxuu ina tusayaa inuu maamulku meel qura ka soo baxayo ilaah qurihii inuu maamulayo wamaa kaana ma ahaanin macahu ilaahay maciise min ilaahin wax ilaahihi low kaana macahu ilaahun halkaa waxaa ka maqan oo macno ahaan u jooga shardi low kaana macahu ilaahun hadduu ilaah jiri lahaa kale ilaahay maciisa idan ladahaba ladahaba maad arkayn laamkani waa lowda waa low jawaabteed loo hortira laam waa jawaabkii lowga kolkaas shardigiibaa maqan low kaana macahu ilaah hadduu ilaahay maciisa ilaah noqon lahaa ladahaba kulu ilaahin bimaa khalaqa ilaah kastiba wuxuu abuuray buu qaadan lahaa walaa calaa bacduhum calaa bacdin qaarkood baa qaarka kale sii qabsan lahaa sida intay adduunku isku qabsadeen u taqaano alijaazka halkaa ku jira waa maay ijaazu maay ijaazulxada baa ku jira khud ilcafwa war cafwiga qaado cafwigaasi muna aad u ballaadhnay dulqaadkii iyo xilmigii iyo cadaqarsiimihii iyo khud ilcafwa waamur bilcurfi war sharafta dadka amar wa acrid can iljaahiliin jaahiliintana ka jeedso aayaddaa ijaaz baa ku jira ijaaska ku jiraa waa maxay waa ijaaz lqisr weey wa qaala alayhi الsalaau wasalaam nebigu wuxuu yihi ina min albayaan hadalka fasaaxada badan waxaa ka la sixiran sixir hadalku hadduu sii fasaaxo badnada sixir buu noqonayaaba sixir buu isku bedelaya waayo shaygii xaqa ahaabaa baatil lagaaga dhigi karaya hadduuna qofkaasi ilaahay ka baqaynin kii baatilka ahaana muxuu kaaga dhigi karaa xaq buu kaaga dhigi kaaga dhigi karaa hadduuna ilahay ka baqaynin kolkaa culimadu inta badan waxaad arki jirtay iyagoo le allahuma inaa nasaluka alfukahata fi lkalaam bayaanka sii faraha badani waa khatartiisa wey bayaanku hadduu carabku hadduu sii khatar noqdo halis weeyaan ilahayna waa laga magan galaa inaad haddi kari weydo haddaad doodaada caddaysan kari weydo ka war awaman yunashau fi lxilya wahuwa fi lkhisaami ayru mubiin waa dumarka u ilahay ku tilmaamaya doodooda ma caddaysan karaan fasaaxada hayru caadiga ana ina min albayaani la sixran kolkaa waxaad u baahan tahay kolkaa khayru lumuuri awsatuhaa wa qaala alayhi salaau wasalaam nebigu wuxuu leeyahay ina min albayaani hadalka si cadcad waxaa kamida lasixran kolka waa ijaazulqisaro eeg sixirkaasi waxaa looga jeedaa xaqiibuu baatil kuu tusi karaa xaqu intuu noqonaya baatilkiibuu xaq ku tusi karaa baatilku waa intaasoo shay oo baatiladii waa ijaazu lqisr qaala tacaala alla yidhi fii wasfi ljanna markuu jannada tilmaamayey fiihaa jannada waxaa ku dhex jira maa tashtahiihi lanfusu waxay naf kastiba jeceshahay wa taladul acyunu indhuhuna ay ku raaxaystaan ama ay macaansadaan ar ka warrama aayaddaasi macnahay xambaarsan tahay miyaad magacaabi kartaa waxaa jannada yaalla waa wax kastay naftaadu jeceshahay jannada waad ka helaysaa dee wax xunna jeclaysanba maysid ma waxaad moodaysa inaad jeclaysanaysa waxun ilan jacaylkan iyo ijtihaadan ilaahay baa ku geliya ilaahay baa kugu abuuraya wax xun ma inaad jeclaysanaysa ad moodaysaa haddaad tidhaahdo haddii aan ilaah kale u baahdo jannada ma ka helayaa ilaah kale haddaan u baahdo jannada maan ka helaya oon ilaah xaqaa ahayn oo miyaad u baahanaysaaba eeg isweydii waxa weye ilaahay baa abuura baahida ilaahayna wuxuu kugu abuuraya wixii saxda ahaa inaad u baahato wax kaste oo sax ah ood u baahato bartaa jannada waad ka helaysaa markaa fiiha waxaa ku sugan maa tashtahiihi lanfus wax kastay naftu ishtahayso wa taladu lacyun ishuna ay macaansato balaaqada ku jirtaa waa ijaazu lqasri walow taraa haddaad arki lahayd nebi muxamedow id fazicuu gaaladu markii ay argagaxaan lara'ayta amran mufzican amar laga naxo ayaad arki lahay lara'ayta amran mufsican aw jawaabkii lowdu lara'ayta wuu maqan yahay kolkaa waa ijaazulxadaf baa ku jira walow taraa haddaad arki lahayd id fazicuu markay argagaxaan falaa fawta meelay meelay u baxsan karaanna ma jirte falaa fawta waa fakasho fakashodii unbaa fawtle unbaa ah. wain yukadibuuka nebi maxamedow hadday ku beeniyeen wain yukadibuuka haddii ay ku beeniyeen falaa ta'sa waxba ha warwarin waayo faqad kudibad rusulun min qabli hortaaba rususha waa la beenin jiray hortaaba rususha waa la beenin jiray kolka ciddu hadday xaq wadato kolley dee yaynay is odhanin un waa laydin taageerayaa waa inay ogaadaan dariiqii rususha inay inay marayaan oo cid taageeraysa iyo cid ka soo horjeedsanaysa iyo waxaba qof kastoo xaq wataa waa noocaa wain yukadibuuka haddii ay ku beeninayaan falaa ta'sa waxba ha faqad kudibat rusulu min qabli hortaaba rususha la beeniyey kolkaa falaa tase ha werwerinta ku sugani macno ahaanna way u joogtaa lafdi ahaanna way kaaga maqan tahay waa ijaazu maxay markaa ijaazu lxada wa qaala sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi addamacu damaca iyo hungurigu faqrun isagaaba faqriya walyasu quusashaduna hinan iyadaaba qaniidhibaah haddaad shayga damacdo un waxadan lahayn haddaad damacdo un war waad cadaaban ku dhex jirtaa haddaad ka quusato waxaadan hayninna waxaadan doonayn haddaad ka dhigto sidii soomaalidu ay odhan jireen waxaadan helayn waxaadan doonayn baa laga dhigaaday war baad iska tahay cidna uma baahnid adamacu faqrun walyasu hinan waxaynu halkaa ku haynaa ijaazulqisar baynu ku haynaa ilan macaani aada badan baa soo gelayse wa qaala caliyun karama wajha calina wuxuu yidhi aalat riyaasa madaxnimada qalabkeegu waa sadri laabtaadoo ballaadhata ninka madax laga dhigayo qofka mas-uul noqon karaa waa qofka dulqaad kale qofan dulqaad lahayn mas-uul ma laga dhigi karaa may lagama dhigi karo mas-uul qofku waa inuu qof dulqaad leeyahay qofka mas-uuliyad qaadi karaya aalat riyaasa riyaasada buu kuleeyahay iyo madaxnimada aaladeedu waa sicatu sadri soomaalidu waxay samayn jireen qofka ay ay shay ka dhigayaan ama mas-uul ay ka dhigayaan suldaanninkay ka dhigayaan berigii saldaanadu ay macnaha lahayd waxay samayn jireen barqinkaa reerka kaalay la odhan jiray isagoo meel iska socda ayaa nin dhallinyar ah loogu yeedhi jiruuna garanaynin ilan hadduu garanayo xun bais odhan karaaye xaar lo-aadintuu qaadu wejiga kaga dhufan jiray waxaa leegaya arrinkaas siduu u maareeyo haddii arrinkaagu dee dagaaluun kaga jawaabo ninkii cid qabataba la waayo ya waan dagaalamaya inuu isa soo taago waxaa la jiray markaasi reerka suldaanu noqon maaye nin kale raadiyo haddii ha xanaaqabo marka hore uu isa soo qabto uu qof cafis ku darayo oo dee lagu khaldamay dee cid lagu khaldamay uguma horreyne uu u arkana waxaa la odhan jiray war ninkani wax uu wadi karayaaye ninkan inoogu dhiiba sicatu sadri wa yunsab waxaa loo nisbeeyaa lisamawal ninkii samawal la odhan jiray samawal waa nin la garanayo oo caan ahaa huwa lam yaxmil cala nafsi daymaha falaysa ilaa xusni hanaa'i sabiilun wain huwa qofku lam yaxmil hadduu ku xambaari waayo calaa nafsi nafta daymaha waxay diidayso naftaadu waxay dhibsanayso haddaad ku xambaari weydo ood ku qasbi weydo falaysa uma aha sabiilun wax dariiqihi ilaa xusni hanaa ammaan wanaagsan war ammaan heli maysid sharaf yeelan maysid ciziya karaamo heli maysid haddii waxay naftaadu ayna raalli ka ahayn aad ku qasbi weydo wain huwa qofku lam yaxmil hadduuna ku xambaarin calaa nafsi nafta hadduuna ku xambaarin daymaha waxay dhibsanaysaa dulmiga ku ah fa laysa uma aha sabiilu wax jidihi ilaa xusni hanaa ariiq wanaagsan war lagu xambaaraya miyuuna iska fara badnayn dulqaadkii waa inaad nafta bartaa sabirkii waa inaad nafta bartaa cafiskii waa inaad nafta bartaa sadaqadii waa inaad nafta bartaa ijtihaadkii iyo dadaalkii waa inaad nafta bartaa eeg cibaadooyinkii iyo daacaadkii waa inaad nafta bartaa wax allo wixii nooca ahaay o dhan waa inaad nafta bartaa haddaadan laakiin naftaada weligaaba qabanin weligaabaa naftaada haddaada waa waa la tijaabiyaa nafta inaad hogaamin karto inaad inay ku hogaaminayso bal ma berri soon dheh haddaad berridaa soomi kari weydo iyadaa ku hogaaminsaa markaad maali waxbaad u cayimaysaa waxaa samee baad odhanaysaa naftaadii haddaad shaygii samayn weydo berri kale ka dhigo baxigaa kale ka dhigo iyadaa ku hogaamisa marka adigu ma hogaaminaysid ijaazulqisar baa ku jira wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi yaa ardu arday iblaci maa'aki biyahaaga liq wa yaa samaau samayna aqlici gooji waqiida almaau biyihii way nusqaameen ama waa la nusqaamiyey wa qudiya alamru amarkiina waa la xukumay wastawad waxay isku dultaagtay cala aljuudiyi buurta juudi la yidhaah wa qiila waxaana lagu yidhi bucdan fogaanshaa u sugnaaday lilqowmi aalimiin xikaayadaas waxay ka abar xaaditha waqacat calaa wajhi alardi ayaa intaas aayadood lagu soo ururiyey dhacdood dhacdadii ugu weynayd ee dhulka dushiisa ka dhacda bal ka warrama adduunkan oo ilaahay geemigiisaba wada qarqiyey oo biyo lagu soo fatihiyey ayuu ilaahay inooga warramayaa biyo lagu soo wadabad laga dhigay adduunka oo dhan ayuu ilahay inooga warra dhowrkaa aayadood baa lainooga warramay bal macnahay xambaarsan yihin iyo qisada ay ku fadhiyaan aayadahaasi eeg markaa markii la doonayay in dhulka dee biyihii in la farsameeyo dhulkana laga dhigo mid lagu noolaan karo ilaahay waa kan waqiila waxaa la yidhi yaa ardu blaci maaki dholow biyahaagan deji wa yaa samaau aqlicii cirkan da-ayow biyaha jooji waqiid almaa biyihii mar qura un bay nusqaameenay hoos u dhaceen wa qudiya alamru amarkiina waaba la xukumayba halaagii inuu bartaa ku joogo wastawad cala aljuudiyi buur yaroo juudi la yidhaha bay isku dul taagtay doonidiina waa doonnidii nebi nuux wa qiila waxaa la yidhi bucdan lilqowmi aalimiin aalimiinta fogaanshaa usugnaaday aalimiinta cid kaste oo awood ku faanta waxa la yidhi inta ugu badan taarikhda waxaa lasoo fahmay cid hadday awood ku faanto ilaahay biyuu ku salidaa badahaasu ilahay ku salidaa bal nebi nebiyullaahi nuux ka waran bal ka waran eh, fircoon iyo muuse ka waran ilaahay badahaasu ku salidaa kolkaa badahani ma sahlana ma sahlana e cidda awoodda ku faanta waa badaha cidda waxaa la yidhahdaa maalka ku faantana waa dhulka dhulgariira ilaahay ku salidaa dhulkaasu ilahay ku salidaa qofku hadduu maal uu kugu guumaysanayo qaaruun baa tusaale u ah qaaruun hanti buu sheeganayo ilaahay dhulku la gooyey subxaanahu wa tacaala aayadda waxaa ku jira markaa ijaaz lqisar baa ku jira ijaazu lqisr ayaa aayaddaa inooga dhex muuqda amase ku jira bayin waxaad caddaysaa labadan tusaale waynu iska raacinayna adaan ka soo shaqayn doone bayin waxaad caddaysaa jamaal aliijaaz iijaazku quruxduu leeyahay fii ma yaati wadkur waxaanad sheegtaa min ayi nawcin huwa kataba daahir ibnu xusein ayaa u qoray ila lma'muun wa kaana waaliyahu waalibu u ahaa calaa cumaalihi shaqaalihiisa bacda hasmihi intuu jebiyey caskar cali bnu ciise bni wa qatalahu iyaahu isagiina dilay welibana wuxuu yidhi eeg ninkan daahir ibnu xusein la yidhaahdaa ninkii kacdoonka ballaaran ku sameeyey haaruun arashiid iyo ma'muun iyo amiin ninkii isku diray ee kala dhex galay dee ilan haarun iyo amiin iyo ma'muun way isdileene amiin iyo ma'muun way isdileen waa laba nin oo walaala ah waxay isku qabsadeen boqortooyada ciraaq bay isku dileen dhexdeeda kolkaa nimankii kala taageeray mid kamida ayuu soo dilay markuu dilay buu kitaa waraaqdan usoo qoray khaliifkii wuxuu usoo qorayaa ayo khaliifkiisiibuu usoo qoro wuxuu yihi ma'muun buu usoo qoro kitaabii ila amiiri lmuminiin waraqdayda waxay ku socotaa amiirka mumininta wa ra'su caliy bni ciisa bni hamaan caliy bni ciisa bni ninkii ciidamada hogaaminayey madaxiisiina bayna yadaya aniga hortaydu yaalla ninkaan madaxiisiibaa hortayda yaalla wa khaatamahu khaatamkiisii yaraa fargashigiisii ama ki shaabadaha lagu samayn jirayna fii yaddii qacantayduuba ku jiraa khaatamkiisiina anaaba qacanta ku hayaa wa caskaruhu ciidamadiisiina musarafun waa lagu tasarufayaa taxta amri aniga amarkayga anaa ku tasarufaya ciidamadiisiina wasalaam waanaan idin salaamay buu yidhi bal eeg ninkani madaxdii buu la hadlayaa waraaqna wuu usoo qoray waraaqdu inta jumlay ka kooban tahay koobnideeda bal ka warrama inta jumlay ka kooban tahay wuxuu ihi ninkii inagu kacdoonka inagu sameynayay madaxiisii baa yag yaalla inuu dilay iyo inay jabeen buu halkaa kaga in la furtay oo ninkaasi nin diloobay uu yahay bay kutusaysaa ciidamadiisiina waa taxta tasarufi ciidamadiisiina anaa ku shaqeynaya maanta oo ciidamadeennay kamid yihiin waxay kutusayaan xataa inay dee colaadii inay xaqiiq ahaan uga baabacday de u jabeen ay u jabeen oo weli cid sii dagaalamaysa ayna jirin wakhaaba ziyaad ziyaad waa la yaqaanay ziyaad binu abihi baa loo yaqaanaa xagga taariikhda ziyaad ibnu abihi baa la yidhahdaa aabihii lama garanayo ma in aabihii la garanayad moodaysaa waa inan yaroo ree makaa cid alla cid ma jirto ziyaad ibnu abi kollay aab baa dhale ina aabbo un ha la yidhahdaa la yidhi ziyaad ibnu abihi baa la ina aabbo laakiin wuxuu ahaa ninkaasi alla geesisanaaye wuxuu ahaa raggii mus diinta islaamka qayban la sheegi karin dadkii ka qaatay buu ahaa diinta islaamka aad iyo aad mucaawiye ayuu berber taagnaa ma og tahay markii hore cali buu la socday mucaawiye kolkaa diinta islaamka qayb idil buu ka qaatay madaxdii muslimiinta nin kasta wuxuu isku dayi jiray inuu yidhaahdo ana adeer kua warniyo kaalayo reerka iska noqo waa la beryi jiray wuu diidi jiray isna wuxuu odhan jiray aabbahay ma garanayo sow anoo ardee jiruun baan is arkay sow maaha bes diintiisa un ka shaqaynayaa maxaa reernimo waxay i qabanaysaba ma garanayo buu jiray kolkaa ziyaad ibnu abihi baa loo yaqaanaa xagga taariikhda waa geesiyo aad u hal adag buu ahaa ayuha naasu dadow buu yihi laa ymnacanakum yuuna idin diidin suu maa taclamuun waxaad og tihiin xumihiisa cana xagga iyaga aad ka og tihiin an tantaficuu inaad ku intifaacdiin biaxsani maa tasmacuuna mina waxaad naga maqlaysinkiisa wanaagsan wardadow haddaad noo haysatiin dad bahalla-a oo dee ciidamada si khatar ah u laaya ood warkaa haddaad nagu og tihiin war waanan wanaagsannahaye dhinacaa aanu ka xunnahay ee dee wax xuma laydinku yidhi yayna idiin diidin dhinacaanu ka wanaagsannahay inaad naga adeegsatiin waxay ka dhigan tahay cadowgana waanu u xunnahay dadka wanaagsan ee muslimiintaana waanu u fiicannahay haddaad cadowga markaad haydeen aanu idinku xumayn dee maanta ood sax tihiin idinkuma xumine hamoodina inaanu idinku xumaan doono waa hadal aad iyo aad u kooban wey tamriinka saddexaad iyo inoo berri insha allahu tacala wallahu aclam